لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث التاسع والتاسع عشر عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية غير ترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati اlulaa ida lam tastaxyi fasnac maa shi'ta alxadiidu alxadi walcishruun can abi camri waqiila abi camra sufyaana bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qultu ya rasuula allah qul lii fi lislaami qawla laa as'alu canhu axada gayrak qaala qul aamantu billahi suma astaqim alxadiidu thani walcishruun والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم cashirkan cashirkii toddobaad wey cashiradii axaadiista noo socotuu kamid yahay ku saabsanayd alarbacuun lilimaami annawawiyi raximahullah xadiidka sideed iyo tobnaad cashirkii xalayna u dambeeyey laba nin oo yaab la warisay nin waa abidari lkifaari radia allahu tacaala canhu yamani wey min asaabiqiina ila alislaami wey wicaa-un muli cilman yuu ahaa waa iska laqmaday deg deg buu u dhintay rasuulka oo maka jooga calayhi salaatu wasalaam buu u yimid isagi iyo waxaa isla baaba-ay qureesh markii dambaa rasuulku la dardaarmo xadiidkaana u sheegay wuxuuna kula dardaarma inuu iska laabto dalkiisii ku noqdo yaman dadkana u waraysto dhegta kor u hayo islaamka inuu baahay markuu maqlaana u yimaado sidii buu yeelay ninka labaad macaadi ibnu jabal waa ansaari reer madiinow ninka asxaabta u yaqaana ama ummadda nabiga oo dhan xalaashii xaraamtuu ahaa cali macruufuu ahaa nabiga ninkuu yaman u diray oo markaa masiixi degnaa ee uu la dardaarmo yihi inaka ta'ti qawman ahla kitaab fa awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah isaguu ahaa labadaa nin ee qiimiga badan baa xadiidka warisay mawduucu xadiidka kusaabsan yahayna waa khuluq khuluqa xasankuu ku wanaag ku saabsan yahay iyo taqwa taqwallaahi ilaah laga baqo iyo markii xumaani kaa timaadaad samo ka dabageyso markaad gaftid istikfaar baad ka dabageynaysa qofkii aada wax ka hadlaysid wixiisii baad siinaysa haddaad meel uga dhacid waa ku sabeen xiraysaa kolkaa xumo inaan la weheshan oo markii xumuhu kaa yimaada aada samaantii iyo xalligii doonto wey arrintaa yaab kale uu ku saabsan yahay kolkaa xusnulkhuluqu wax yaab la wey tii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu ammaanay wey ilaah uu ku yihi wainaka lacalaa khuluqin cadiim dunida wuxuu ku qabsaday ummaddu ku daba kacday nabinimada ka soke fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum kolka akhlaaqda la sheegaya waa runta waa deeqda waa ballan oofinta waa dabeecad macaanka martisoorka deris dhawridda waataa dabeecadda la sheegayo ummadda miisaanka lagu garta ummad dhaqan inay tahay iyado ummadaad akhlaaq macaan ka weyday waa u dhamaatay shaacir xakiim axmed sawqi wuxuu yihi wainama alumamu lakhlaaqu maa baqiyat ummad haddaad maqashid dabeecad iyo akhlaaq way intay dabeecadii joogto umadnimaa joogta fa in humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu ummad been xalaalaysatay oo isnacday oo xumoo dhan banaysatay wanaag oo dhanna ka dheeraatay ha socdeenoo dunida ha noolaadeen laakin waxoodu nolol ma wa inama alumamu umadyaalku alakhlaaqu dabeecad wanaagsan wey maa baqiyad intay dabeecad wanaagsan ummadda baaqi ku tahay ayay umadnimadiina baaqi tahay fa in dahabat akhlaaquhum ummad hadday dabeecadda macan ka dhamaato dahabu iyagiina tage waa la baabiinay akhlaaqdii markaa in lagu ilmi qawe alxadiidu thamin cashar can abi darin xaggii baa laga wariyey magaciisi waa ka jundub ibni junaadataha wa abi cabdiraxmaan xaggii baa laga wariyey magaciisi waa kan macaad ibni jabalaha radia allahu tacaala canhuma rabi labadoodaba raalliha ka noqday iyagu labaduba can rasuulillahi alla rasuulkii xaggii bay ka wariyeen sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisa waaalihi intii rasuulka rumaysay naxariisiyo nabadgelya allaha ku badiyo wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qaal rasuulka markuu la dardaarmayey labadaa nin wuxuu ku yidhi ittaqi illah ilaaha ku abuurtay ka baq kufri iyo macaasi iska ilaali iimaan iyo wanaag yaan lagaa waayi xaytu maa alla meesha aad kunta aatidba taqwadaasa adduun iyo aakhira kugu anfacaysa wixii mashaakil ee kaa hor yimaadee dhibaato adduuna taqwadaasaa sababteeda alla kaaga saaraya waman yataqi illaha yajcal lahu makraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib dembiga hadduu kaa bato taqwadaa kaa khafiifinaysa waman yataqi llaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucim lahu ajra arrimuhu hadday kugu cuslaadaan masaakilkaad xallin weydo taqwadaa sababteeda alla kuugu fudaydinaya waman yataqi llaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilaah qofka ka baqaa taladiisoo dhan fudayd bay ku dhamaanaysa ilaah baaba kugu jeclaanaya in allaha yuxibu lmuttaqiin taqi markaad noqoto allah ku maamulayo wallahu waliyu lmuttaqiin baryada marka in laga aqbala aad doonayso inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin iribsan haddaad doonayso tilka daaru laakhiratu najcaluha liladina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin kolka wixii taqwaa cilmi haddaad doonayso waataquu llaha wayucallimukum allah ilaah baa wax idin barayee ka cabsada wax wixii dan iyo masaalib ee loo baahnaa ama adduunka lagu doonayay ama aakhira lagu doonayay taqway gadaal ka mareen horta taqwa ku imo markaasa adduun iyo aakhiraba hagaagaya dardaarankii rasuulka la weydiiyey ee la yihi kaanaha mawcidatu muwadicin fa awsiina uusiikum bitaqwa allah wasamci waataaca taqwallahi hadii la waayo aakhire waa la waayey taqwallahi gacanta hadii lagu dhigo aakhire gacanta lagu adduunka labadaba itaqi llaha xaydamaa kunta meeshaad haataba alla uga baq waatbici sayi-a xumaantii kaa timid alxasanata wanaag raaci tamxuhaa xasanadaa wanaagga tirtiraysa waa dambaabtay istikfaar la imo allaad ka fogaatay tawba la imo qof baad wax ka qaaday wixiisii ku celi ka cafi dalab il baad ka riday waatan ishaydii rido dhe kolka waa in xasano sayi-adii laga dabageeyo rasuulku wuxuu noo sheegay inay baabi'inayso qur-aankana saasuu sheegay ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna asayi-aat waa baabi'inaya kolka wixii shakaa'ir ee dembi la galay waysadaaba ku filan kor alla kolkaa dambaabtid dembigaa uu sakiir yahay kabiir uusan ahayn wayse qaadkii acmaasha saalixda lagu dhaafay laakin dembiga hadduu kabiira yahay dadaal weyn iyo tawba nasuux u baahan yahay wakhaaliq innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin dabeeco xasanin wanaagsan sawaahu waxaa wariyey atirmidiyu baa wariyey waqaala qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasanu wey wa fii bacdi nusuk nuskayaalka xadiidkani ku yaala qaarkood waxaa ku yaala xasannimo inuu imaamu tirmidi dhaafiyey uu yihi xasanun saxiix labadiiba waa yahay alxadiidu taasica cashar xadiidka sagaal iyo tobnaad can abilcabaas baa laga wariyey cabaas aabihii cabdillahi bni cabaas ninkan hore u inoo soo maray cabdullaahi ibnu cabbaas nin qaali awey ibnu camir rasuul suubanaha iyo isaga ilmaadeer la xamal labadooda baa walaalaa wa turjumaani lqur'aan qur-aanka ninkii ka afcelin jiree macnihiisa la weydiin jiray ee shay cumar ka yaabay wey wuxuu yihi kaanamaa yanduru lgayb min satrin raqiiq inuu looxul maxfuud ka daalacan ayaad moodaa waxalla wixii la weydiiyaa nas buu ku jawaabayo marka yahuudiya waxaa soo xujeeyaan xujay keeneen waxay yidhaahdeen waxaad tidhahdeen jannadii afar webi baa marta mid caan ah mid biyo ah mid malaba mid khamro ah jannadiina kor bay jirtaa may soo daataan cumar su-aasha waa la cuslaatay cabdullahi bin cabbaas buu u yimid niman baa waxaana weydiiyey wuxuu yidhi ya amiira almu'miniin intay aakhire doonayaan adduunkayba taas taal xoolahaba candhadooda caanaa ku jira afar naas baa ku taalla hoos bay jeedaan may daataan caanahan candhaa ku caanaa ka buuxa candhadan afkeediina hoos u jeedaan may daataan ilmaha caloosha ku jira meeshay ka galeen ay kiib hoosay ujeedaan may soo daataan qudratullahi o dhan bay iloobeen inuu ilaah wax walba awooday iloobeen si cumar jawaabtii markuu usheegay wuxuu yihi waxay yidhaahdeen warkaan war sahlan maaha qaws nabinimo xiriir la leh aada jawaabta ka keentay caadi looma garan karo kolkaa cabdullahi ibnu cabaas nimuu nabiga waxbaray una duceeyey buu ahaa xikmana waa ugu duceeyey fiqhi fi waa ugu duceeyey allaahuma faqihu fi diin wacallimhu ta'wiil rasuulkaa sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam dhan kale qaraabay ka ahaayeen cabdullaahi ibnu cabbaas hooyadii walaasheed oo habaryartii ah yaa maymuuno oo rasuulku qabay aabihii cabbaas baa soo diri jiray rasuulka waa kalami jiray habeenku maymuune ku aadan yuhu dhihi jiray hooyada baa nabiga caawa la joogaa orod kolkaa marka waa maxram walaadii iyo rasuulka labadaba qaraabuu u yahay kolkaa in rasuulka xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa wixii diina uu soo ururiyo markuu nabiga wiilkan rakihiisii la yaabay adeer cabaas dadaalkiisiina la yaabay yuu waxbarin iyo ducaa isugu daray isagoon qaangaarin baa nabigu dhinto afar iyo toban jira sayd cumarna markuu ururiyo wixii diinta yaqiinay buu ku daray isagoon qaangaarin asxaabta qaarkeed baa xanaaqa wiil yar maxaana loogu daray sayd cumar baa yihi wiilkan caadi maaha inahu min xaysu calimtum waa taqaanaan qawsuu ka dhashay meeshii waxyiga ku dargi jiray ayuu ka dhashay tii laguma qancin maalinkii dambena sayd cumar waa xujeeyey odayaashii wuu qanciyey idaa jaaa nasrullahi walfatxu wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan fasabix bixamdi rabbika wastagfirhu inahu kana tawaaban waxay tilmaamaysaa liisheeg odayaashii buu ku leeyahay kolka cabdiraxmaan ibni cof iyo raggii waaweynaabaa jooga markaasaa la yidhi wuxuu ilaah nafaraya dunida markuu noo furo inaan istikfaar iyo tasbiix iyo taxmiid la nimaadno wax kale ma ii sheegaysaan cumar baa yidhi may aayad suuradda waa saas macnaheeda haakada taqulu ya bna cabaas cabdullaahi ooyada ma ku raacsan tahay laa wallah buu yihi kuma raacsani oo maxay suuraddu sheegaysaa ajalu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam suuraddan geeridii rasuulkay sheegaysa arrimahan ka muuqanayaana waa calaamo waxaana rabbi rasuulkiisa ku yidhi idaa jaa nasrullah gargaar eeba markuu iska soo dego oo gaaladii qof qof usoo islaami jirtay wa ra-ayta annaasa yadkhuluuna fii diin la afwaaja fatxigii makana aad heshid beledkaad ku dhalatay lagaa buriyey gacantaada dib markuu ugu soo noqdo gaaladana laga guulaysto goobtii la isugu yimaadba muslimka ku adkaado idaa jaa nasrullaahi gargaarka eeba markuu yimaad walfatxu maki iyo daalkao dhanna lagu furo aljaziira alcarabiya gacanta ku dhigtid oo wa ra-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illah aada aragtid dadkii diinta inay reereer usoo galayaan mid mid baa awal loo soo geli jiray qad adayta waajibaka hawshaadii waad gudatay aakhara markaas ku diyaar oo lagaa rabaa kolkaa fasabbix bixamdi rabbika jiscin iyo sahay qaado tasbiixda badi wastakfirhu dambi ilaah weydii inahu kaana tawaab suuraddaa markay timid wixii ka dambeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam kana yaqulu fi rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii ba oranti umuna caaisha weydiiya rasuul allah erayadan waa cusub yihiin awalu ma aad badnaan jirin maxaa jira wuxuu yihi calaamadii waan arkay ilaah waa u gargaaray islaamkii iyo muslimiintii makana gacantayday gasho waa la ii furay diintiina reerreer baa loo soo galay arrimihii la ifaray kaana yata-awalu lqur'aan tafsiirkii fasabxi waa awaamir fasabix bixamdi rabbika wastakfiru awaamirtii la faray tarjamadeedii subxaanaka allahuma rabbanaa wabixamdika allahuma kfir lii saanu dhihi jiray cabdullaahi ibnu cabbaas baa yihi suuraddan macnahaasay tilmaamaysaa gadaasheed nabiga wuxuu noolaa kow iyo sideetan habeen markaasuu yihi cumar wallahi laa acrifu ilaa kamaa tacrif saad sheegtay si anaynu ma aqaan buu yihi kolka ninki inaan laga maarin saalis yahay ayuu tusinayey ilaa markii dambe nimankii aftaamada aha ay shicir dul saareen cabdullahi ibnu cabaas fakam min sagiirin laaxadathu cinaayatun min allahi faxtaajad ilayhi lakaabiru wiil yar oo minixisi eeba ku dhacay oy odayaal u baahdeen badana markaa ninku hadduu ahlu diinta yaqaana nin yarba maa wa ataynaahu lxukma sabiyan yaynu soo marnay ninkaasa xadiidka wariyey yaab kale an abi lcabaas baa laga wariyey cabdullahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma cabaas iyo cabdullahi raali allaha ka noqdo qaala cabdullaahi wuxuu yihi kuntu waxaan aha khalfa nabiy nabigaan gaadiid la fuulayo waa ufangashanaa horuu nabiga ka fuulay anigana gadaashaan ka fuulay hadduu gaadiidku xamili karo waa lagu fuuli karaya haddii kale maya rasuulka wuxuu yihi kuluuha saalixatan warkab waa saalix neefka marka la qalana inuu caafimaad qabo oo hilbihiisa iyo dhulxiisa iyo dhiiggiisa dhaqan yahay wey wax dhintay oo tacbaana in la cunaa ma aha kadalika marka la raranayo neef dhaqan inuu yahay wey wax murxay oo dhutinayo baaba lama cadaadiyo kuluuha saalixatan warkabuuha saalixatan caafimaad hadduu qabo oo xoog leeyahay laba waa lagu fuulayo waa kasuu banaha iyo cabdullaahi ibnu cabaas in kasta oo cabdullaahi miyar u yahay kuntu waxaan ahaa khalfa nabiyi suubanaha gadaashiisa gaayid baan wada fuula sala allahu naxariis allaha badiya calayhi suubanaha korkiisiiyo waaalihi inta rumaysa raacday wasalama rasuulkii inta rumaysa raacday giddigood korkooda nabadgelyo iyo naxariis allaha ku badiye yawman maalin maalmaha kamida dadkaa rasuulka gaadiid la fuulay waa tirsan yihiin cabdullaahi baa kamida faqaal nabigii baa cabdullaahi la hadlay yaa khulaam buu yihi awaamiirta cabdullaahi ku dhacday arag isagoo nin yar meeshaas waxaad ka garanaysaa tarbiyada ilmaha waa yar yahay inagana kuwa labaatan jira oo bakti cun ayaan leenahay waa ilma naga dhaaf ninkaan nabiga uula hadlayo waa niman qaangaarin oo yarow fa qaala rasuulka yaa ghulaam yarow magaca lagula hadlay arag ghulaam maxaad ku tafiinay waataynu suuratu maryam soo maray kolkii maryama la yidhi lihaba laki ghulaaman zakiyan anaa yakunu lii ghulaam wax dhashay wey waxa dhashay wey kolka waa nin yar tacaaliimta ninka ujeedinayo subanaha wuxuu ku yidhi yaa ghulaam yarow inii aniga nabiga ah, ucallimuka tawaaduca nabiga waa laga faa'iidaysanaya waxaan maanta madax isku sheegay ama melig ha lagu sheego ama ra-iis ha lagu sheegay inay caruur isa taagta miyay ogol yihin ama ay gaadid la fuulaan ama ay cunto la cunaan ma ogola dadkii waa weynaabayan ba ogolay halkaasay keligood fadhiyaan waardiyaa laga haya inay uma tegi karto markaasaa rasuulka caruur gaadiid la fuulaya cuntana la cunaya akhlaaqdii islaamka aw yaa ghulaam yarow inii aniga nabiga ucallimuka waxaan ku baraya kalimaatin erayo qabso kalimaadka maxaa kamida ixfad illah ilaah ilaali si ilaah loo ilaaliya waa laga baqaa awaamirtaa lagu socdaa lama gafo waa la xusaa lama iloobo waa la adeecaa lama caasiyo waa lagu mahdiyaa laguma jishaaro ilaali ilaahay markaad ilaah adiga ilaaliso maxaad helaysaa iyo axfadka adna waa ku ilaalinaya wax alla wixii dhibaataad ka baqdoo dhan baa rabbi kaa dhawraya kolka haddaad doonaysa rabbi inuu ku ilaaliyo adigana ilaali wey kelimada labaad ixfidillah ilaah ilaali oo ka baqoo ku xirnow tujaah tajidhu ilaah baad ka heli tujaah ka hortaada waa maxay macnaha waxaa weeye mustaqbalkaaga iyo danahaaga oo dhan allah kula qabanayo laakiin markay dhibaato kugu timaan oo rakaab suur galo ood waxallin weydo isha dhiig ka yimaad daalka daadkuu jidbaha kuu yimaad ilaahay ow lama rabo adoo dhaqanba ku xirno ilaali weligaa isna markaasuu weligii ku ilaalinayo laakiin markaad yaabto inaad ku weyraxdid oo tiri ilaahayow markaad ladan tahayna aad meelahagaa ismaxamuudiyeysido laafiyootid maya ixfadillah ilaah ilaali tajidhu ilaah waxaad ka heli tujaaha ka hortaada wax alla waxaad doonayso yuu kula qabanayaa kuu saalayaa tawxiid yaablowey sidaasaan barya haddaad ka maarmi weydi oo ay noqoto dantan waa kaa baaday waa kaa tatar dheer tahay ma xallin kartid inaad wax un barida hadday noqoto fas'al illah ilaah bari maxaad u baryaysaa soo shayidkaagii kulahaa ma aha soo qani hodana wax walba haysa ma aha soo bari waa ka aqbalayaa kuma dhihin kolka intaad makhluuq iyo waxaan wax ku alinay iyaba dayacan aad ordi lahayd was'alu llaha min fadli ilaah qur-aankiisii was'alu llaha min fadli ana alfadla biyadillah gacanta allah fadli dhammaantii ku jira ee isagii weydi kolka weydaa sa'alta haddaad tuugta maysid fas'al illah ilaa tuug waida stacanta gargaar iyo kaalma jarin haddaad rabtid fastacin billah iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin waxaad kaalmo ka jarinayso ilaah ha noqdo isaga awood buuxda leh qariibna oo ku dhow xaqna kugu leh xaqna aad ku leedahay sayidkaagiina meelo kale ha ku saqajaamin waida istacanta haddaad kaalma dalbaysid fastacin billah rabbika ka kaalma dalab dacfiga makhluuqka sida lagula dhansiye arag waclam waxaad ogaataa ana alummata uunka dhammaanti law ijtamacad ummadii hadday kulanta say u dhan tahay kuna kulmaan calaa an yanfacuuka inay wax ku taraan korkeed ku kulmaan bishay-inna kugu anfacaan shaygaasoo an alla ku qadarin lam yanfacuuka ummaduhu ku anfici kari maayaan ilaa bishayin waxbay kugu anfacaan qad katabahu shayga uu qoray allahu eebe laka adiga uu kuu qoray markaas sabab bay noqon karaan wixii eebba kuu qoray yay ku gaarsiin karaan waxaan eebba kuu qorin haba ka yaabin waclam ogow ana alummata ummadda law ijtamacad hadday kulanto calaa an yanfacuuka inay wax ku taraan korkeed hadday uunkao dhan ku kulmaan bishayin wax uun kugu anfacaan lam yanfacuuka umaduhu kuma anfacaan ilaa bishayin bay kugu anfacaan dadka katabahu shayga uu dhigay allahu eebe laka adiga uu ku dhigay wa in ijtamacuu ummaduhu dhammaanta hadday kulmaan jin iyo insi iyo malaa'ig iyo bashar calaa an yaduruuka inay ku dhibaan hadday ku kulmaan bishayin wax un kugu dhibaan lam yaduruuka ummada dhammaantood ku dhibi kari maayaan ilaa bishayin waxbay kugu dhibayaan qad katabahu llahu ilaah sheega uu qoray calayka korkaaga ruficat alaqlaam qalinyaal angege wajafat isuxuf oo cabdullaahi ibni cabaasow warkaan aan kuu sheegaa war ka dab imaana male wax hadda la qoraana male waxaan horaa loo qoray waana dhamaatay warkaan warkama dambaynayo ruficat alaqlaam qalimyaal la kor yeelo wax hadda socona oo la qoraa male wajafat isuxufu warqadana angege warkiina saasuu ku dhan yahay waa runtii ku soco rawahu xadiidka waxaa wariyey atirmidiy wa qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiixu wey wa fii riwaayati kayr mid tirmidiy imaamu tirmidi maahane ragga kale riwaayadood gudaheed waxaa ku sugnaa ixfadillah ilaahay ilaali tajidhu amaamaka meeshii tujaahaka ayaa amaamaka lagu bedelay labada lafdi baa kala duwan macnuhu waa isku mid tujaahaka iyo amaamaka hortaada ulajeedadana waa danaha kaa horeeya ee damacsan tahay eed ku himilanayso u hanqaltaagayso rabbi baa kuu fudaydinaya tacaraf aqoonso ilallaahi ilaah fi rakhaai ladnaanta ku aqoonso ladnaanta waa maxay fi xaalati shabaab wa fi xaalati sixa wa fi xaalati alghina ladnaanta markaad hodanka tahay maalqabeenka tahay lixdaada lixaad qabto aada dhalin yar tahay shaqada iyo beesada haysato ilaah mi yaqaan noqo markaa markaad ladan tahay firaha waa markaa xaaladaas aad ku jirto dhalinyaro aad tahay caafimaad aad qabtid aada xoolo haysatid markaad cayrowdo waayeen noqotid caafimaad weydid marka ilaaha ku dhaqaaleeye markaad adiga dhaqan tahay baro tacaraf aqoonso ilallahi ilaah firaakha ladnaanta gudaheeda dhalinyaronimada ma aha markaad dhalinyar tahay makruur intaad noqotid inaad tidhaahid markaan weynaadaan tukan doona hadda dhalinyaraan ahay iska wareegeysanaya intay caruurtii dhamaatay waa yeelkoo jooga intee laguu soo jira dhalinyaranimo mar bay wax ku filanta waa intaadan qaan gaarinayn xun iyo san lagaa qoraynin laakiin markaad shan iyo toban gaartood qaan gaarto oo xun iyo sanba la qorayo waxaa samaysay maxaad boqol jir uga duwanta laga yaabo isaga inuu kaa fiican yahay rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaas man taala cumruhu wa xasuna camaluh qofka cimrigiisa dheeraada camalkooda suubanaada kaa fiican waa yeelkaa loo dabcayaa ilaah waa ka xishoodaa waa yeelka cirada leh kolkaa dhalinyaranimadu edab la-aanta ku xalaalayn mayso bal waxaa la rabaa markaad dhalinyar tahay inaad taqwad daacada qabsatid aad toddobadii ku darantid sabcatun yudiluhum ullahu fii dilihi yawma laa dilla ilaa dilluhu imaamu caadil washaabun nasha'a fii cibaadati rabbi toddobada aan qiyaamo mashaakilka iyo hawsha jirta ka qayb galay ee hooska alla hargalaysa ayuu ku jiraa ilmaha yaraanta daacada ku qabsada kolka tacaraf aqoonso ilallahi ilah si rakhaai barwaaqada yacrifka allah kugu aqoonsado fi shida xanuunka iyo waayeelnimada iyo cayrnimada goortay kaa cun tahay ba alla ku aqoonsanaya waclam waxaad ogaataa anamaa waxa akhdaaka ku gafa lam yakun wuusan ahaadeen liyusiibaka mid lagu soo aadin lahaa oo waxaan alla ku qori laguma soo aadin karo kolkaa niya xumo iyo caqiida xumo intay ku gasho in wixii ku dhaafana aad tidhaahdo xagg iyo xaggaan ka laabtay eed iyo guri baan maray <clears throat> saasaa wixii aan kaga badbaaday ama wax ilaahba uusan kuu qadarin inaad tiraa xaggaan u joogsaday ma madaxu iga dhici lahaa anaa saasiya been baad sheegay wa alla kuugu talagalay si kastaba yeelo madaxuun buu kaaga dhici lahaa hadduu kugu dhici waayey laguguma talagelin uunkao dhan kuma soo aadin karo waxaan alla ku soo aadinin wax alla ku soo aadiyeyna cid ma xijaabi karto kolka been ha sheegin iyo lowlow liana low taftaxu camala shaytaan waclam waxaad ogaataa caqiida wey anamaa waxa akhda'aka ku gafa xuniyasan wuxuu yahay dhaqaal iyo beesiya shaqi iyo waxbaa ku dhaafay laguma qadarin lam yakun ma ahaadeen kaas ku gafay liyusiibaka mid lagu aadiyo lagula helo wamaa asaabaka waxa ku yimid xuniyasan lam yakun wuusan ahaadeen liyukhti'aka cid ku kartay oo ku gaar marin kartay ma jirto waclam waxaa kalood ogaataa ana nasra guul iyo gargaar maca sabri dulqaadkay ku xidhanta wasbiruu in allaha maca saabiriin oo markaad sabartid baad guusha gaaraysaa adoon sabrin xaggee guul ku arkaysaa inamaa yuwafa asaabiruun ajrahum bigayri xisaab inaad sabarta wey kolkaasaa khayrka kuu imaanaya waclam ogow ana nasra gargaarka maca asabri dulqaadka micii ahaaday oo aad ku dulqaadatay dhibaatooyinka ood ku dulqaadata daacada oo aad ka dulqaadata makaarihda iyo macaasida wa ana alfaraja farajkana oo lagaa fayda dhibaatada macal karbi shidada maceedii buu ahaaday adoon shida iman faraj xaggee ka imanaya wa ana maca alcusri culays hadaad la kulantid oo adduunyadu kula cuslaato caafimaadku kula cuslaato wax walba kugu adkaadaan yusran fudayd baa la jira ee hamoodin dunida cusri inay ku dhamaanayso cusrina ma daa'imayo yusrina ma daa'imaayo qur-aanku waan ku celceliyey ina maca alcusri yusran fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran kolkaa labadiiba waad maraysaa xaalada cusriga iyo dhibaatada wax la-aanta iyo baahida cudurka iyo abaarta aad ku jirtid sabar xaalada ladnaanta aad ku jirtid shukri cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulahu khayr in asaabathu saraa shakara fakana khayra lah wain asaabathu daraa shakara fakana khayra lah walaa yakunu dalika ila lilmu'min kolkaa labadaba waa ku maraayaan wa ana maca alcusri culayskii waxaa la jira yusran shaacir xakiima ida shtadad bika lbalwa balaaye hadday ku goobato xagga ka timaad xagga ka timaaday kubaquujiso ida shtadad bika lbalwa fafakir fi alam nasra facusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax culayska laba fuday awalna waad ladnay dibna waad u ladnaan doontaa daqiiqaday balaayada qoobka kugu maroojisay nin iska dhiga dulqaad acbad alxadiid alcishruun xadiidkii labaatamaad can abi mascuud mascuud aabiye xaggii baa laga wariyey cuqbata bni alxaaris cuqbata bni camar alansaariyi albadriy ninkan waa nin reer ansaara oo reer madiina cuqba bini camar baa la yidhaah magaaladuu joogayna waa beder rabi raalliha ka noqdo xadiidka mawduucuu ku saabsan yaha buu leeyay xishoodka w marka xisoodka lama nasakhin nebi aadam baa ugu horeeyey ilaah maxamedkii ugu dambeeyey wax alla wixii nebi ilaah diray erayay dadka u sheegaan waxaa ugu horeeyey imaani kamid walxayaau shucbatu min alimaan baa rasuulku yidhi imaanka farqiyo badan buu leeyahy badcun wa situuna shucba dhowr iyo lixdan aw bidcun wa sabcuuna shucba fa aclaaha qaybta iimaanka u saraysa qawlu laa ilaha ila allah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان kolka markii qofka khuluqdaas fiican iyo xiyoodka ay ku jirto a markuu beenta iyo waxaan banaanayn iska moosaaye ka leexanayo kolka kelimadaasu xadiidka ku saabsan yahay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam arkay mid miskiin oo gobow muumin eeba ay eryanayaan qola la dhalatay nacas yahow meesha fadhiya korkiisa lagu soconaayo waxba aan iska dhicinaynin qof walba u hoganaya waa dhegaysay rasuulka canaanta dacuuhu fa ina alxayaa min aliimaan ma waxaad kula dagaalamaysaan xishoodkii xishooday oo ilaahay iyo addoomahaba ka gaabsaday wardaaya waa mu'mine waxaa tiin lama arka kolka carab dheer inuu laalaabiyo qofku la arkaba sankiiyo soreeca goostay rabaan markaasuu yidhi dacuuhu ka taga fa ina alxayaaa min aliimaan kolka mawduuc yaab luu ku saabsan yahay an abi mascuud cuqbata bni camrin ilansariyi albadriyi radia allahu canhu ilaa raalli ha ka noqdo qaala wuxuu yihi cuqba qaala rasuulullah ala rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi inta rasuulka rumeydee raacday korkoodana allaha nabadgeliyo ku badiyo wasalama allaha nabadgeliyo oo naxariis iyo nabadgelyaba rasuulka inta rumayse raacday korkooda allaha ku badiye ina mima shay waxaa a adraka annaasu dad idaylkii haleelee lagu yiri min kalaami nubuwa nabinimada hadalkeeda nabinimadii aluulaa tayda keliyata ma aha nabiyaalkii iga horreeyey aadam iyo idriis iyo nuux iyo siis iyo intii ka dambaysay hadalkii laga haleelay ugu horreeyay waxaa kamid ah cibaaradan idaa lam tastaxyi haddaadan sariiganayn fasnac maa shi'ta khayr malihi ee waxaad doonta samay kolka kalimatu fasnac maa shi'ta amar ibaaxa ma aha in wax walba ay ku banaan yihiin maaha waxay lamid tahay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur tahdiid baa la yihi waa amru tahdiid khayr ma lihid xishad haddii lagaa waaye waxaad doonta waa samaynaysaa ama waaba khabari oo waxa weeye mar haddaan xishoodii kugu jirin waxba ka laaban maysi wax walba waad hadli wax walbana waad samaynaysa waxay lamid tahay rasuulka oo ka dagaalamaya khamrada beecinteeda man baaca alkhamra khamre qofka gadaya falyashqis ilkhanaasiir doofaarkana intuu gawraca bilbiisa hagogooyo ha culabiyo haba kagama ayduna laba muxaramaadu aayad keliya ay ku xusan yihiin oo labadiiba lagu sheegay kolka markaad khamre beecinaysid kana kama duuna doofaarka intaad bereysay maqaarka ka saartid gabale iyo culabi isaga kolka taas amarkaasoo kale waa amru tahdiid amrun ibaaxa ma aha ina mima kii waxaa kamida adraka annaasu dad haleelay min kalaami nubuwa nabinimada hadalkeeda xaggeeda uu ka haleelay nubuwadii aluulaa horeysay waxaa kamid ahay idaa lam tastaxyi haddaadan sariiganayn falaa khayra fiika wanaag aad leedahay lama arko ahlu naar baa tahay muslimna matid xishood ba haddii lagaa waayay fasnac samee dabadeed maa shita waxaad doontid rawaahu lbukhaariy imaamu bukhaari wey alxadiid alxadi walcishruun xadiidka kow iyo labaatanaad sufyaan ibni cabdillaahi baa laga wariyey mawduucuu ku saabsan yahay sufyaan baa rasuulka u yimi su-aal weyn oo muhima ayuu weydiiyey rabi raalli ha ka noqdo sufyaan ibni cabdillaahi waxaad moodaa innaga inaynu dirsanay wuxuu yihi yaa rasuulallah islaamnimadu aad bay u ballaaranta oo u baahsan tahay waxaan rabaa inaad jawaab gaaban oon qabsado adduun iyo aakhiraba ay anfacda cid kalena aanan weydiinin inaad ii sheegtid waxaa isku beegmay inagu inooma sahlanaateen inaynu laba jumla keliyata laba eray inaynu akhriyo adduunba ku koobno aqoonteed iyo fahmadeed midna ma lihin kolka laakin rasuulka calayhi salaatu wasalaam uutiya jawaamiculkelim waxaa rabbi ku galladaysay erayo lafdigoodu kooban yahay macnahoodu aada u badan yahay su-aal yaabluu ninkan weydiiyey islaamnimada wax yar oo koobanoon ku dhego adduun aakhira ay ugu anfacan kaa doonayay wuxuu rasuulka ku yidhi qul aamantu billah uma astaqim laba jumlo labadan jumlo kolka aamantu billahi waa jumlo uma astaqimna waa jumlo labaad labadaas markii lala yimaado maxaa maqan waxba sababtu waxa wey aamantu billaahi waa islaamka soo gelidiisii iyo shahaadadii uma astaqimna waa shareecada ku socodkeedii alawaamiru wanawaahi waxba ma dhina misdaaqeedii qur-aankaad ka helaysaa ina aladina qaaluu rabbuna allah waaamantu billah uma istaqaamuu waa fastaqim billah uma istaqim ina aladina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ulaa'ika asxaabu ljanati khaalidiina fiiha jazaan bima kanuu yacmaluun suurat lacqaaf wey wafii suurati fusilat ina aladina qaaluu rabuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim lmalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljanati alati kuntum tuucaduun ila akhiri ilaayaat kolkaa jawaab gaaban macnaheeda aan laga lugbixi karin nin wuxuu wax weydiiyey jawaabtaas oo kale ku filan kolka waa jawaamiculkelim arrimihii nabiga aad ku taqaanay macaani lislaam wax ka maqan oo dhan lama arko isagoo ninka markaa su-aasha lahaa oo muslim ahaa haddana aamantu billah rasuulka wuxuu tilmaamay tajdiidu limaan inaad iimaankaaga cusboonaysid ood cawiya maalin adigoo muslima laa ilaha ila allahu wadid maxaa jira rasuulka wuxuu yihi afdalu maa quntuhu ana wanabiyuna min qabli laa ilaha ila allah anigiyo wixii nabi naga horreeyey ey afkana ka soo baxoon ku hadalo kan ugu fadli badan laa ilaha ila allahu kolka horta tajdiid liimaan yuu u sheegay qul aamantu billah markaad tidhaahdidna shareecada korkeeda ku toosnow war yaroo gaaban waa lagu siimi can abi camrin amar aabiya xaggii waxaa laga wariyey waqiila abi camra abi camra aabiya xaggii waxaa laga wariyey magiciisii baa kana sufyaan ibni cabdillaahi radia allahu canhu ilah xaggiisa raalli ha ka noqdee qaal sufyaan wuxuu yihi qultu aniga sufyaana iri yaa rasuulallah ilaah axadkii uu soo dirayo qul waxaad ii tidhaahdaa lii aniga sufyaana fi lislaami fii umuuri lislaam islaamnimada umuurteeda waxaad i tidhaahdaa qawlan erey wuu yaraynaya anan la as'alu weydiin canhu qawlka xaggiisa axadan qofna kayraka adiga kaasoo haray oo macnihiisa cad yahay tafsiir u baahnay ama haddii kale meel mara qaala suubanuhu wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa sufyaan aamantu billah ilaah baan rumeeyey biasmaa'ihi wa sifaatihi wa rububiyatihi wa wacdihi wa waciidihi ilaah iyo wixii ka sugnaadoo dhan rumeeyey uma markaad tidhaahid ka gadaal istaqim cala shariica xaggana hadayin xaggana hadayin shariicada korkeeda ku socda nabiga markuu qur-aanka leeyahay tilmaamaayo wuxuu dhihi jiray huod iyo suuradaha lamida oo leh fastaqim kamaa umirta markii rabbi ku fare ku yidhaahdo sidii wax laguu faray u toosnow see kaaga suuragelaysa welwalkuu ka qabay amarkaa inuusan fulin walow uu fulay yaa nabigu abubakar radia allahu canhu yaa rasuul allahi qad shifta adoo waktigii cirada gaadhin ay ciro ku boobtay mana ciro badnayn ilaa madaxa iyo markii garka laysku tiriyo toddoba iyo toban xabuula saddex iyo lixdanna waa ku dhintay eri aadan gaarin baa ku boobtay shayabatin yahuud fastaqim kama amirtaw kolka kalimatul istiqaama shareecada korkeeda lagu socdo wey aadan bidixna dayin midigna dayin wax sahlan maaha sidaa daraaddeed alimaanu billah walistiqaamatu cala shariica labadana jannadii ama adduun oo dhan lagu koobay cirka roob laga waayay istiqaama la-aan baa u sababa wasadaqa allahu id yaquul waan law istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maan hadaba hadday dadku diinta ku toosnaadaan roob dhibiciya waaweyn baan siin lahay cuntadu inta hadeer la goyn layahay la gaari layahay way ka fuudaan lahay hadday istiqaamo jirto walaw annahum aqaamuu tawraata walinjiil wama unzila ilayhim min rabbihim la akaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim cirka cuntiya roobbaa ka iman lahaa dhulkana cuntaa ka iman lahay maxaa la waayay toosnaan diintii ilaah dejiyey lagu toosnaado ayaa la waayey waxaa dhibaato adduunka dhaceeya o dhan salka waxay ku haysaa istiqaama la-aan iyo inxiraaf wax badan baa naloo cafiyey weliba famaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kasiir wax badanna waa naloo cafiyey xoogaana dib baa loo dhigay laakiin qadarkan yar ee nalagu edbinayo yaa gal iyo goof iyo bad iyo bariba buuxiyey wasadaqa allahu id yaquul ظahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabad aydi innaas liyudiiqahum bacda aladi camiluu ulajeedada lacalahum yarjicuun wax ka noqdeen aqalooca marka istiqaamadaasaa la waayey qaala rasuulka wuxuu yihi qul sufyaan waxaad tirahdaa aamantu rumeeyey billah ilaah baan si daba u rumeeyey uma markaa tidhaahid ka gadaal istaqim shareecada korkeeda ku toosnow rawaahu xadiidka imaamu muslim baa wariyey alxadiidu thani walcishruun xadiidka labiiyo labaatanaad jaabir ibni cabdillaahi baa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi waa saxaabi jaliil waa nin reer madiina oo ansaari ah aabihii cabdillaahi ibni camr ibni xaraam baa la yihi dagaalkii uxud baa lagu dilay asxaabtaana dishay naftooda uxud markii lagu dagaalamayey muslimiinta waa ibduufeen ibliis baa ka dhex qayliyey oday waa yeel u ahaa rasuulkaa markii hore yidhi ma iska joogtid xaggee u joogaya janaan rabaayo haddaanan socod dheeriyo meelo kale la aaday magaalada wuxuu joogta anoo madiina joog waayahay wa iska soo kacay sagaal gabdhood iyo jaabir baa dab lagu arkay cabdullaahi bni camr ibni xaraan baa la yihaha waa saxaabi jaliil kolka jilib culays buu ahaa asxaabtii unbaa intay labada dhan uga timid oy moodeen bay qarjaf jaabir baa soo kor joogsaday odagii oo waran iyo seef lagu boobayo hada abi hada abi intuu leeyahay laakin bilaa jaabir waa yaabay sagaal gabdhood iyo isaga oo kuraya meeshii jooga markaasaa rasuulku yihi jaabir maxaad yeelaysa kol hadday asxaabtu shaabahi wayga cafi buu yihi rasuulka wuxuu yihi toddobaatan nin baa uxud lagu dilo asxaaba intooda kale rabbi guud ahaan buu ula hadlay ama cabdullaahi bni xaraam gaar ahaan buu ilahay ula hadlay tamana calaya ya cabdi ilaah baa ku yidhi bal waxaad doonta ii sheego cabdullaahi bni xaraam wuxuu ku yidhi mataqa yaa rabbi waxaan rabaa inaad inooleysoon dib ugu noqdo adduunyada oon jihaad galoon ku dhinto haddana inoolay i celi toban goor keliyaan kaa bariyey tobanka goorna aan jihaad ku dhinto markaasaa rabbi yidhi taas waa dhamaatay wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaha anahum laa yarjicuun qof dhamaaday la celin maha wax kale iweydii waxba ku weydiisan maayo mar haddaadan igu celin adduunyada aanun toban goor jihaad ku dhinto cabdullaahi ibni camri ibni xaraama markaasuu rabbi haddaan buu ula hadlay amaa jaabir qisas badan buu leeyahay jaabir ibni cabdillaahi min almuksiriin buu ka mid yahay isagaa xadiisay rasuulka ka wariyeen kuma yaal dhaafeen buu jaabir ku jiraa waa min almuksiriin intuu cimriyu haddana daahay wuxuu soo gaaray isagoo rasuulka la noola oo cali la noola oo xusein ibni cali la noola caliy ibni xusein oo yar baa u yimid xadiidka wuxuu wariyey xaj markaasuu yihi ninka ila hadlaya waa kuwa indhalaya waana waayeen ninka ila hadlaya waa ku markaasuu yihi caliy ibn xuseen macaligii uu dhalay xuseen ibn caliy ibni abi aalib ha markaasuu saa usoo laaco waa qabtay jubad adag buu qabay caliy ibni xuseen nin dhaliyo wax ah ragoonaya wy intuu galuusyadii iska furay oo feeraha gacanta ka geliyey oo gacanta ku rugrugay wuxuu rabaa inay ninkaa qiimiga badan iyo jirkiisa isgaaraan uu xadiidkiina u sheegay markaa jaabir ibni cabdillahi raggii waaweynaa ayuu ku jira marka jaabir baa xadiidka wariyey xadiidka wuxuu ku saabsan yahay su aalin nin reer baadiyaa oo nabiga u yimid oo arkaanta islaamka qaarkeed intuu u sheegay yidhi intaasoo iguma fila waxaad arki doontaan caaw meelahaynu janno ka daynay iyo dhawaanta jannada innagana waxaan geedaha uga dhici jiray ee la boodboodi jiray een caaw oo dhan la imcalayn jirnay jannadoon baynu ahayn jannada dhawaanteeda arka caaw alxadiidu thani walcishruun xadiidka kow iyo labaatanaad an abi cabdillah cabdillaahi aabi xaggii baa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi ah alansaariyi loo nisbeeyey waa nin weyn jaabir radia allahu rabbi raalli ha noqdo anhuma jaabir iyo cabdullaahi baa laba saxaabiya laba saxaabi oo jaliilo ilaah labadaba raalli ha ka noqday ana rajula nin nucmaan ibni qawqal baa ninka leeyahay ninkan ana rajulan laleeyahay nucmaan ibni qawqal ana rajulan nucmaan ibni qawqal ayaa sa'ala weydiiyey rasuulallah ala rasuulkii buu weydiiyey su-aasha soo socota sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi jaabir korkii iyo waalihi jaabir dadkii wasalama nabadgelye allaha ku badiya faqaala wuxuu yihi ninkii wey ara-ayta bimacnaa akbirni rasuul allah waxaad ii sheegtaa idaa sallaytu haddaan tukado almaktuubaat shanta salaadood wey maktubaad markii la yihaah waa inta waajibka waa fajarka duhurka casarka magribka cisha shanta waqti ee waajibka keliyata haddaan tukado wax sunna wax kale toona ku darin wa sumtu ramadaan bisha ramadaanna aan soomo wax kalena aanan ku darin wa axlaltu lxalaal waxa xalaasha aan banaystoon ku dhaqmo anigoo xalaal ictiqaadinayo wa xaramtu lxaraam xaraamta ana aan iska reebo ka fogaad anoo xaaraamnimo ictiqaadinaya asaan walam azid ku darin alaa dalika intaa korkeeda shay-an waxba jannaan rabaaye adkhulu ljanata ana adkhulu ljanna intaa keliyata markaan marayo janno ma gelaya qaala nabiga nacam meesha intaynu qar uga dhacnay janno iyo arkaanta islaamka keliya lagu janno gelayo qul aamantu billaahi suma staqim aa lagu janno gelayo idan saasay jannadii u dhowdahay ara-ayta waxaad rasuul eeba ii sheegtaa idaa sallaytu haddaan tukado almaktuubaat salaada waajibka oo wasumtu ramadaana aan soomo waaxlaltu lxalaal xalaashana aan xalaashado waxaramtu lxaraam iyadana aan iska xarimo oon wala masid ku darin calaa dalika kaa korkiishae waxba adkhul janna ma garaya qaala subanu wuxuu yihi nacamha rawaahu muslim baa wariyey wamaanaa xaramtu lxaraam waxa weeye ijtanabtuhu aan ka dheedaha xaraamta wamaanaa axlaltu lxalaala macnaheeda facaltuhu xalaasha haddaan sameeyo muctaqidan anigoo beerka iyo wadnaha ku haya xilahu xalaalnimadiisa w alxadiidu thalis walcishruun xadiidka saddex iyo labaatanaad ninka wariye abi malik alxaaris ibni ashcari wey mawduucuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay adkaarta iyo cibaadaadka la sameeya qiimigeeduu sheegaya duhuur oo da-da la qaadka wey amaa tahuur daada haddii la kordhaba biyaha iyo carada waxa lagu weysa qaato wey iyo alxamdulilah iyo subxaan allah qiimiga ay leeyihiin salaada qiimiga ay leedahay deeqda la bixinaya qiimiga ay leedahay sabarka qiimiguu leeyahay qur-aanka arrimahaasaa laga hadlayaa iyo dadka qof cidla fadhiya male waaga markuu beriyo waa la dhaqaaqayaa qof walba hawl buu qabanaya laakiin hawshaa la qabanayaa laba unbay isugu guranaysa qof waxaan rabbi raalli ka ahayn samaynayo oo naftiisii cadaabaya iyo qof hawshuu qabanayo wax rabbi raalli ka yahay tahay oo naftiisii naar ka xureynaya labadaasi hawsha u noqonaysa kolka xadiidka kan axaadiista waaweyn ee saldhig iyo qaacidowa islaamnimaduu kamid yahay alxadiidu thaalithu walcishruun xadiidka saddex iyo labaatanaad can abi malik malik aabii xaggii baa laga wariyey abi malik waxaa la oran jiray alxaaris ibn lashcari radia allahu canhu ilaa raalli ha ka noqda xaaris xaggiisa qaala xaaris wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wa aalihi dadkii rumeeyee raacay wasalama nabadgelya allaha ku badiyeen rasuulku wuxuu yihi atuhuuru wayse qaadashada shadru liimaan iimaan iskii kolka yaa tura duhuurkii sidee ku noqonaya laba arrimood labadaba waa suuragal oo mid waxaa wey ajriga laga helaayo ajriga iimaanka laga helayo barkii oo dahaaradan la weyse qaadanayo ama xisan waa macnan laysu dahirayo oo naftaada nifaaqa iyo shirkiga iyo jahliga iyo kibirka iyo xasadka waxa aada naftaada ka fogeynayso jawaarixdaadana aada nijaasada kaalid iyo xaarkii waxaa ka hufaysa wayse qaadanayso iimaanka ajriga laga hela niski yaasan laga hela inayan sahlanayn waxaad ku garan qawl llahi tabaaraka watacaala ina allaha yuxibu tawaabiin wayuxibu lmutatahiriin kolka ilaah baaba tahaaradii kugu jeclaana reer quba waxaa lagu amaanay fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu markaasaa rasuulka yihi wargaalaad ba ahaan jirteen ilaah sawa idin amaanay maxay tahay tahaarada waxay yidhahdeen waxa aadan oo ah mar alle markay nijaaso naga timaado inaanu istijoono faraxalano isnadiifino aan nadaafad ku seexano waa la amaanay waa islaamka ka hor intaan nabiga meesha tegin islaamnimada ayaan qaadanin fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharu kolka tahaarada haddaad heli kartid inaad daa'iman wa abadan wayse qabtid sulaxda rag baa sidaa ahaan jiray oo markay waysada ka jabta iska fadhiisan jiray ilaa amuu biyo keelo ka waysa qaato ama uu ka gagabaysto oo oran jiray anigoon daahir ahayn dhulka ilaah ku socon maayo iska fadhiisan jiray kolka inaad daa'iman wa abadan daahirtood wayse qabto waxaad sahlata maaha adoonba tukanaynin wayse qaadashada keliyeeta yaa camal weyna cibaado saalixa xadiidkii rasuulka waa iman doonaa uu yihi kolka addoonku wayse qaadanayo wejiga markuu mayrayo wixii dambe ee wejigiisa uu galay baa waysada raacay gacmaha markuu mayra sidoo kale wixii dembi es gacmaha ka galay ayaa waysada raacay lugaha sidoo kale wixii dembiga lugaha uu ku sameeyey ayaa waysada raacay hadhow socodkuu socdiyo salaaduu soo tukadana dheeraad bay u noqonaysa kolka atuhuur wayse qaadashada shatruliimaan shatru ajriliimaan iimaanka abaalgudka alla agtii laga helayo barkii wey hadii kale imaankaa la sheegaaba salaada nafteedii ah oo qur-aanka ayay ku soo aroortay wamaa kana allahu liyudiica imaanakum idan aara qaadashada iyo tukaya waa laba taa waa iska caddahay marka haddii iimaankan uu salaadii yahay salaad asixi maysa bikayri tahuur idan salaaddu maxay ka koobantaa laba qaybood qaybta koowaad waa maxay waa dahaarada iyo satrulcawrada qaybta labaadna waa tukashada kolka aduhuur wayse qaadashadii shadrul imaan salaada barkeedu markaad ka gudubto wayse qaadashada walxamdu lilah ereygaasoood akridana jamlahu waxay buuxisaa almiisaan kafada qiyaame camalka lagu wadnaayo <coughs> wanadacu lmawaasiin alqista oo kale miisaanka alxamdulilahi keliya buuxinaysa kolka alxamdulilah erey sahlan ma aha ajrigeeda siduu u wen yahay ayay buuxinaysaa kafada qiyaamo alxamdulilah marka waa keliga walxamdu ereygaasood akridid ood u wadid ilaah baa mahadle tamla waxay buuxisaa almiisaan miisaanka qiyaamo kolkii alxamdulilahi subxaana lagu darna waaba ka daran tahay wasubxaana allah ereygaa oo aada akridid oo rabbi huftid walxamdu lilah labadoodii aad ku dartid alaaba qur-aanka ma kala reebo fasabbix bixamdi rabbika wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci shamsi kolka markaad labadooda isku dartid kalimatani haqiiratani fi lmiisaan khafiifatani cala lisaan xabiibatani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim marka wa subxaana allah iyo walxamdu ilaahi labada oo la isku daraana tamla-aani miisaanka ay buuxiyaan ama miisaankii nooma muuqde wax ka dhawaabana loogu tilmaamay aw tamla-u subxaana allahi walxamdu oo la isku daro waxay buuxisaa maa bayna asamaai waalardi hawadan dheer oo markii rasuulku noo sheegayay calayhi salaatu wasalaam uu yihi hawadan weyn ee banaan ee udhaxaysa cirkiga dhulka ha loo lugeeya haddii la yihaah shan boqol oo sanay kalifaysa kolka hawadan weyn ee shan boqol oo sane socodkeed kalifaysa subxaana allahi walxamdulilah ajriga laga hela aada buuxin wasubxaana allahi walxamdu lilah tamla-ani waxay buuxiyaan miisaanka aw tamla-u waxay labadooda buuxisaa maa bayna asamaai waalardi dhulka iyo cirka hawadan faraaqe udhaxaysa ayay buuxinaysa markaad ka gudubtid wasalaa salaada la tukanayaa nuurun salaadii nafteedii baaba nuur noqotay kolkaa waa nuur macnaha loo wada waa maxay waxa weeye marka qiyaamo la tago oo aan qorax iyo nal waxaan sanaaciga a iyadaa tukan jirtaa rabbi nuurkuugu bedelaya kolkaa qiyaamada iyadii baad ku socon doontaa wasadaqa allahu id yaquul yawma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim nuurkoodii salaadii oo nuur u noqotay ayaa qiyaamo hor soconaysa yawma laa yukdi llahu nabiya waladiina aamanuu macahu yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa baymaanihim kolkaasaa munaafiqiinta iyo gaalada oranayaan yawma yaqulu lmunaafiquuna walmunaafiqaat liladiina aamanuu unduruuna xagga naga soo daya naktabis min nuurikum iftiinka idinka baxaya aan ka dabqaadana kolka inay salaadii tahay baa loo sheegaa waxaa lagu yihaa irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura iftiinkan meesha uguma aanan imaanin xaggaan kala nimid salaadaan tukan jirnay wey kaca noqdo xagga kasoo qaata kan wejiga inagaa ma qaadan kartaan idin suuragal ma kolka ay rulmoodaan oo dib u laabmaana albaab baa dhexdooda fadriba baynahum bisuurin waa la kala xijaaba kolka salaada la tukanaya waa nuur adduunka naftiisayba nuur ku tahay oo qofka salaada tukada ay xumaha ka reebaysa ina salaata tanha an ilfaxshaa'i waalmunkar nuuru wasalaatu salaada nuurun iftiin wey qofka nuurinaya markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi markii ay asxaabtu welwaleed oo yidhaahdeen yaa rasuulallah ummadaadiina waa badan tahay intaad ka aragtayna waa yar tahay sidee ku garan doontaa markaasuu wuxuu yidhi su-aal weydiiyey haddii nin uu leeyahay farda wejig iyo qoobab kacad laakiin fardihiisii looga daro farda wada madow ma garanaya waa garanayaayo sumad uu ku gartaa meeshii ka muuqata inakum yawma alqiyaamati guran muxajaliin min aathaari lwuduu qiyaama waxaad imanaysaan idinkoo wejigana dharan afarta qoobna cad oo ashaala leh waana min aathaari lwuduu abu hurayra xadiidka nabiga ka wariyey kolkaasuu abu hurayra ku daray faman istataaca an yutiila giratahu falyafcal kolkaad wayse qaadanayso ilaa luqunta ku lawe dhagaha mari madaxa iyo timaha gaarsiin dhudhumadana fasulada dhaaf ha ku wada nuureen inakum guran muxajaliin min aahaari lwudu kolka qofkii wayse qaado laga waayo maxaa u nuuri doonaa hadhow kolka waysadii baa nuura wasalaatu salaadii nuurun wey wasadaqatu burhaan deeqdan la bixinayo waa xujo maxay xujo u tahay calaa iimaani saaxibihaa qofka ilaa inuu rumaysan yahay ayaa lagu garan karaa ya waila qofka hadduusan alla rumaysnayn saaqna bixin maayo zakana bixin maayo waasadaqatu sadaqadii burhaanun xujo waxay u tahay calaa iimaani mutasadiqia kan sadaqaysanaya iimaankiisa xujo lagu garta wey oo wuxuu isaga gooyay maalka iimaanka wey wasabru diyaa salaatu nuurun wasabru diyaa kolkaa sabarkii waxaa lagu tilmaamay diyaa salaadiina nuur kolkaa nuurun iyo diyaa kaa daran diyaabaa daran maxaa u daliila huwa aladi jacala shamsa diyaaan walqamara nuuran fi suurati yunus kolkaa qoraxdii baa ilaah diyaa ku sheegay idan sabarka iyo salaada sabarkaa nuur wey limaada oo soo salaaduba qismi min asabri ma aha oo sabarkasoo saddex qaybood ma aha asabru cala ataaca soo qayb ma aha wasabru cani lmacsiya soo qayb ma aha wasabru cala almasaa'ib kolkaa waa qismi kamida idan sabarkaa ka guda weyn salaada waa ka nuur wen yahay marka marka isna qorax oo kale wey salaadana nuurkeeda dayaxoo kale wey huwa aladi jacala shamsa diyaaan walqamara nuuran kolka inta qoraxda ay ka nuur weyn tahay dayaxa baa sabarku salaada ka nuur weyn wasabru oo saddexdiisii qaybooda taacada lagu sabro macsiyada laga sabro masaaibta lagu sabro diyaa-un nuur wey qur-aanka muxuu noqonaya waalqur'aanu xuja waa gar abukaato wey laka aduu ku yahay haddaad rumaysnayd oo ku camal fali jirtay cid kuu dooda uma baahnid qur-aankaa kuu doonaya doodaya aw calayk ama dushaaduu fuulaya isagaa iska kaalulaya intay labadii waali dugsi ku geeyeen oo qur-aankii ku bareen dha markaad qaan gaartay oo sii baran lahayd baad dayacday wixii kaa fujin lahaa baa calayka korkaaga wey dhab buu kushiisanaya walqur-aanu qur-aanka xujatun xujo yuulaka laka ku yahay aw calayka waa kuu kordhacaya kulunnaasi dad idaylkii yaqdu subaxdii buu ka lahaa fa baayicun mid iibinayaa kamida nafsahu naftiisa yuu alla ka iibinayaa fa muctiquha naar buu ka xuraynayaa aw muubiquha ama naftiisii buu halaagayaa oo macaasi ku baabi'inaya waa la cadaabaya kulu naasi dad ideelkii yakduu waa ka lahaa fa minhum waxaa kamida baayicun mid iibinaya nafsahu naftiisa sidee u iibiyey alimaanu waalcamalu saalix buu ku baabi'iyey fa naftiisii buu naar ka xureeyey aw amase muubiquha alkufru walmacaasi buu ku baabi'iyey naftiisii buu halaagoo naargeeyey rawaahu muslimun imaamu muslim baa wariyey wallahu aclam